alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed alijmac tacriifuhu huwa fi اllugati yuطlaqu calى shay-ayn tacriifka ijmaac la tacriifinayo ama la qeexayo huwa isagu fi lugati lugada gudaheeda yuطlaqu waxaa lagu magacaabaa lagu iطlaaqaa calaa shay-ayni laba shay waaxid alitifaaqu iswaafaqa la iswaafaqo waa lagu magacaabaa luqa ahaan ijmaac waa lagu iطlaaqa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa ajmaca alqowmu calaa kada raggii waxay ku ijmaaceen ama isku waafaqeen calaa kada saasay isku waafaqeen ida itafaquu calayhi markay isku waafaqaan weeye oo ajmaca waxaa looga jeedaa bimacnaa ittafaqa wa hada laa yata'ataa ila min aljamaaca itifaaqaasina kama dhici karo koox mooyaane cid kale kama dhici karo oo shaksi keliya lama yidhaahdo itafaqa calaa kada waayo shakhsigii daatooyin kala duwan oo wax isku waafaqaysa maahe waa ruux qura marka bimacna alitifaaq marka loo jeedo shaksi keliya laguma sifayn kare waa in jamaaco ay noqotaa cidda lagu sifaynaya cala alaqali waa inay laba noqotaa ama ka badan athaani macnaha labaad ama shayga labaad ee lagu iطlaaqa alcasmu almusamamu go-aanka la goostay ayaa la yidhaahdaa ee la qaciyey yuqaalu waxaa la yidhahdaa ajmaca fulanu ra'yahu calaa kada ajmaca fulaanun hebel wuxuu ku go'aamiyey ra'yahu ra'yigiisa calaa kada saasuu ra'yigiisa ku goostay inuu sidaa la yimaado idaa samama casmahu calayhi waa markuu ku gooyo go-aankiisa sidaa ku gooyo wa haadaa macnaha casmiga iyadoo looga jeedo ijmaaca yata-ataa waa ka iman karaa min alwaaxidi midhka waa ka iman karaa oo luqa ahaan waa la odhan karaa ajmaca calaa kada iyadoo loo jeedo waa casmiyeyo waa go-aansaday luqa ahaan waa loogu iطlaaqa ila macno lugawiya hadda lagu fasirayaa luqada waxa lagu yidhaahdee wa min aljamaacati kooxna waa la odhan karaa ajmacuu ra'yahum calaa kada waxay ku go'aamiyeen ra'yigoodii sidaasay ku go'aamiyeen marka labadaa macno labadaa macno ayaa luqada lagu iطlaaqaa ijmaaca wa fi lisilaaxi sida heshiiska lagu yahayna huwa itifaaqu jamiici alculamaa'i almujtahidiina marka labada macno ee ah ee luqa ahaan loogu magacaabo macnaha istilaaxigaa keebaa u ansaba waxaa u munaasabnimo badan macnaha hore waayo macnaha istilaaxiga iyo macnaha lugawiga ah calaaqa ka dhaxaysa macnihii lugawiga ahaa itifaaq buu ahaa waa macno guud macnaha istilaaxiguna waa itifaaq khaas ah oo sifo gaara cid gaara ka dhacaya wa fi listilaaxi sida heshiiska lagu yahayna huwa itifaaqu jamiici alculamaa'i ijmaacu waxaa la yidhaahdaa oo culammadu ay u yaqaaniin itifaaqu jamiici alculamaa'i iswaafaqa culammada dhammaantood ay isku waafaqaan culammadaasoo almujtahidiina kuwa mujtahidiinta ee darajatulijtihaad gaadhay ah yacni aqoon yacni ballaadhan shareecada u leh ijtihaadka iyo taqliidka kitaabka akhirkiisu kaga hadlaya min ummati muxamadi sala allahu alayhi wasalama xalay culamadaasi ka mid ahaadeen ummadda nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ka mid ahaadeen ay isku waafaqaan bacda wafaatihi geeridii nebigu sala allahu alayh wasalam geeriyooday oo uu dhintay dabadeed ay isku waafaqaan fii casrin min alcusuur wakhti wakhtiyada ka mida ay isku waafaqaan calaa amrin arrin ay isku waafaqaan arrinkaasoo diiniyin diinta loo nisbeeyey ay isku waafaqaan arrin diiniya ay isku waafaqaan sharxu tacriif tacriifka ama qeexistiya sharxista sharaxa la sii sharxaayo la sii caddaynayo ayuu halkana kaga hadlaya alitifaaqu itifaaqu jinsun waa macno guud macnaha guudoo yacumu camimaya oo wada gaadhaya ashyaaan mutacadidatan ashyaa cadad u saaxiiba ama badan yakhruju waxa baxaya hayru lmuraadi minhaa kaan looga jeedini wuxuu ku baxaya bilquyuud اtaaliya qaydadka soo socda ayuu ku baxaya sideedaba marka wax la tacriifinaayo waxa la tacriifinayo marka hore waxaa la sheegaa macno guud marka dambena waxaa la sheegaa waxyaalo ka dambeeyoo sii qaydaya jinsi iyo fusuul bay ku kala magacaabaan macnaha guud ee mucarafka iyo khayru mucarafka labadaba shamlinaya oo labadaba camimayo jinsi baa la yidhaahdaa qeydka ka dambeeya ama qaydadka ka dambeeye raacayana waxaa la yidhaahdaa fasli ama fusuul baa la yidhaahdaa waxaa fasli ama fusuul loo yidhi waxbaa lagu bixinaya lagu faslinaya waxaa la saarayaa khayrulmucarafi baa laga saarayaa yacni tacriifka inay soo gudagalaan oo laga bixinaya marka alitifaaqu waa ereygii tacriifka ugu horeeyo waa jinsi waa macno guud jinsigaasi wuxuu camimayaa yacumu ashyaaa mutacadida ama bicibaara ukhraa yacumu almucarafa wagayrahu wuxuu camimayaa la tacriifiyaha oo kala qeexaya ah iyo kayrkii mid walba waa camimaya oo kaa iyo wax kaleba waa soo gudagelayaan oo itifaaq khaasaa laga warramaya la tacriifinaya haddana iyadoo itifaaq khaasa laga warramaya alitifaaqu ama itifaaqu la yidhi itifaaqa waxaa soo gudageli kara ayu itifaaq ama culamo mujtahidiin ah ha ka dhaco ama caamaha ka dhaco yacni markaa ciduu doonaba ha ka dhace ay itifaaq baa soo gudageli kara haddaba waxa aan la tacriifinaynin waxa saaraya waxa ka dambeeya ayaa saaraya yakhruju waa baxaya khayrulmuraadi minhaa kaan looga jeedin itifaaqan aan looga jeedin oo looga qasdaynin bilquyuudi taaliyati qaydadka raacaya ee ku xiga lidaalika taasoo itifaaqa ah ku xiga ayuu ku baxaya fa kharaja waxa baxay biidaafatihi idaafada loo idaafaynayo loo tiirinaayo itifaaqa ilaa jamiici alculamaa'i almujtahidiina culammada mujtahidiinta dhammaantood loo tiirinaayo inay isku waafaqeen almutacallimu ki cilmiga baranaya baxaya alladii kaas oo lam yabluq aan gaadhin darajata alijtihaadi derajada ijtihaadka aan gaadhin fadlan can alcaamiyi yacnii iska daa ciddii caamiga ahayde kii markaa derajatulijtihaad aan gaadhin ee mutacallimka ah ee cilmiga baranayaa baxaya caamiguna waa kaan cilmiba isagu lahayn waxaa laga keenoo laga soo cumuum waxaa looga soo ishtiqaaqay yacni dadweynuhu waxay u badan yihiin inaanay cilmi lahayn bay u badan yihiin marka maadaama ay sidaa u badan yihiin ayaa alcaamiyu layahay min alcama lagama soo ishtiqaaqin waa min alcumuum baa laga soo ishtiqaaqin waxaa muqaabil u ah yacni khaasada ayaa markaa muqaabil u ah iyo alkhawaas oo looga jeedo culammada waayo waa cid gaar ah yacni weeye waman fii xukmihi iyo cidda caamiga xukmigiisa ahina waa baxays yacni fanni ka cilmi u leh laakiin cilmigiisaasi uu gaaban yahay uu fannigaa u leeyahay walow caami toosayaanu ahaane waxaa la yidhaahdaa yacni caamigu la xukum yahay alqaasiru fii fannin kaalcaami fiihi bay qaacida ahaan culammadu yidhahdaan ka fanni aqoontu u leeyahay ay gaaban tahay wuxuu la mid yahay kii caamiga ka ahaayoo kaluu la mid yahay falaa cibrata biwifaaqihim walaa bikhilaafihim wax tixgeliniya dayma'a ah male waafaqooda ay iswaafaqaan ay waafaqaan ama ay khilaafaan wax cibra'a ah maleh oo lama tixgelinayo oo haddii culammadu markay iswaafaqayeen caamigii khilaafo ama caamo badani ay khilaafto ama cid markaa mutacalimiin oo cilmiga baranaysa laakiin aan darajatulijtihaad ijtihaad aan gaadhini ay khilaafaan khilaafkoodaa waxba laga soo qaadi maayo oo khilaafkoodu khilaaf maaha waayo waa khilaaf aan muctabar ahayn wa kharaja bihi aydan waxa kale oo ku baxay noqoshaynu ku noqonnay xusuululijmaaci ijmaacu inuu ka xasilo ka dhaco min bacdi almujtahidiina mujtahidiinta qaarkood uu ka dhaco duuna bacdin badhna aanu ka dhicin oo bacdi ka mid a ayaa ijmaacii ka xasilay iswaafaqi ka xasilay bacdina kama dhicin qaydka jamiica baa la waayey oo inay dhammaantood iswaafaqaan mar haddii qaydka jamiica la waayey wuxuu noqonayaa inaanu ijmaac ahayno oo ijmaac la ictibaarinay wa kharaja waxa baxay biqaydi min ummati muxamadin sala allahu alayh wasalam wa kharaja waxa baxay biqaydin qayd waxa ku baxay ama biqaydi min ummati muxamadin sala allahu alayh wasalam qeydka sidaa lagu qeydo waxa ku baxay ijmaacu gayriha min alumam ummatu muxamed ciddii ka soo hadhay iswaafaqa ay iswaafaqaan oo ummadaha ka mid ah walmuraadu bilummati halkan waxaa looga jeedaa ummad ummat lijaaba ummaddii nebiga sala allahu alayh wasalam rumaysay ee ajiibtayaa loo jeedaa laa ummatu dacwa ummadda ummatu dacwo looma jeedo erayga umma macaani badan baa loo isticmaalaa xagga ummadda marka lagu sifaynaayo ummatu muxamed sala allahu alayh wasalam mar waxaa loo jeedaa ummatu dacwa ummaddii nebiga loo soo diray oo dhan waa ummaddiisii ictibaar bay ku tahay ummaddiisii waayo mursal buu u yaho waa loo soo diray waatii xadiiskii ay ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waladii nafsii biyadi laa yasmacu bi axadu min hadihi اlummati yahuudiyu walaa nasraaniyu uma laa yuminu bi ila dakhala الnaar yacni nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye axad ummaddan ka midi ima maqlo oo magacayga ma maqla baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam axadkaasoo ama yahuudi ah ama kiristaan ah dabeedna ima rumayn waayo oo sidaa kuma dhinto inuu naar gala mooyaane marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa saxiixaynkaas soo wariyey bukhaari iyo muslim ee inay yahuudda iyo kiristaankuba ummadda nebiga sala allahu aleyh wasalam inay ka mid yihiin ummadda ay ka mid yihiin waa ummatu dacwa waa ummaddii nebiga loo soo diray ee mursalka u ahaa yacni weeyi macno labaad waxaa loo isticmaalaa ummadda in loo jeedo ummatulijaaba ummadda nebiga sala allahu alayh wasalam ajiibtay bimacnaa rumaysay ee raacday marka ummatulijaaba marka looga jeedo waxaa soo gelayaa sunnigeeda iyo bidcigeedu mid weliba waa soo gerayaan mooyaane kii gaaloobay oo milada ka baxay mooyaane kii kale waa soo gelayaan ee bidciga ahaa marka ummatulijaaba hadda looga jeedaa min ummati muxamadin sala allahu alayh wasalam ee lagama tilmaamayo ummatu dacwa looma jeedo ee ummaddii nebiga rumaysay ee raacday ayaa loo jeedaa wlmuraadu btaqyiidi macnaha looga jeedo qaydista lagu qaydayo bima bacda wafaatihi sala allahu alayh wasalam waxaa geerida nebiga sala allahu alayh wasalam dabadeed ku sugnaaday qaydista taa lagu qaydayana waxaa looga jeedaa bayaanu bad'il waqti wakhtiga bilowga uu bilaabmayo caddaynta la caddaynayaa looga jeedaa aladii wakhtigaasoo yuujadu fiihi lijmaacu la helaayo ijmaac wakhtiga ijmaaca la helaayo goortuu ka bilaabmayo in la caddeeyaa looga jeeda ama fii zamani xayaatihi sala allahu alayh wasalam nolosha uu nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtiguu noolaa gudaheeda miya falaa ctidaada bilijmac yacni tirsad la tirsanaya ijmaac ma jiro oo nebigu markuu noolaa sala allahu alayh wasalam baa masaladaa lagu ijmaacay oo culammadu ku ijmaaceen oo saxaabadu ku ijmaaceen lama odhanaa waxna laga soo qaadi maayo liannahu zamanu nusuuli lwaxyi waayo waa wakhtigu waxyigu soo degaayey mujmiciinta ijmaacaye iswaafaqaya hadduu nebigu ku jirayna amaba uu taqriiriyeyna dee yacni waafiqidda nebigu waafaqay hadalkiisa keliya iyo taqriirkiisa keliya xujo ah wax kale inay raacaan umaba baahnaba yani cid kaleo waafaqday uu xujo ku noqday lama odhan karo haddaanu ku jirinna dee cibro yeelan maayo inta kale inay iswaafaqaan mana dhici kartaba waana wakti waxyigu soo degayo yacni waxyi masalada ku soo degaa ku filan marka muctabar maaha itifaaqa wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam yacni la itifaaqo oo saxaabadu ay isku ijmaacaan mas'alo muctabar ma aha ee wakhtiga ijmaacu bilaabmaya wuxuu noqonayaa markii nebiga la oofsaday ee nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam dabadeed markaasuu noqonaya saas aawadeed culammada qaarkood hadalka ay yidhaahdaan saxaabadu marka ay yidhaahdaan saasaanu ahayn waktigii nebiga ama saasaanu samaynay yani waa xikaaya lilijmaac bacdi ay yidhaahdeen waa qowl aan sax ahayn waa qowl aan sax ahayn yani ijmaaca muctabarkii wuxuu dhacayaa nebigu markuu dhintay dabadeed buu xasilayaa oo dhacayaa laakiin qabla dalik yani ijmaac muctabari ma jiro wاlmuraadu bqowlina waxaa looga jeedo odrhodkayaga aanu nidhi fii casrin min alcusuur casri casriyada ka mida aanu sidaa nidhina macnaha looga jeedaa <clears throat> alishaaratu ilaa ictibaari alijmaac waa tilmaan la tilmaamayo ijmaaca in la tixgelinaayo fii ayi casrin wujida wakhti kastoo la helaba ijmaaci in la ictibaarinayo o la tixgelinayo weey bacda zamani nubuwati yacni wakhtigii nebinimada dabadeed wakhti kastoo ijmaac la helo waa la ictibaarinaya waa la tixgelinaya ayaa macnaha markaa looga jeeda ama la tilmaamaya sawaaء fii dalika casru الصaxaabati waman bacdahum waxaa taa isku mid ka ah wakhtigii saxaabada iyo wakhtigii saxaabada ka dambeeyey isku mid bay ka tahay xagga ictibaarka la ictibaarinaya ee la tixgelinaya wa kharaja waxa baxay biqaydi calaa amrin diiniyin arrin diiniya qaydka lagu qaydayana waxa ku baxay itifaaqu mujtahidi lummati ummaddan mujtahidiinteedu inay iswaafaqaan calaa amrin min alumuuri alcaqliyati aw alcaadiyati masalan ay isku waafaqaan arrin ka mida umuurta caqliga ama umuurta caadiga ay isku waafaqaan masalan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaa waxaa la ysku waafaqayaa waa inay tahay shay diini ah xukum sharciya waa inay tahay haddaynay xukum sharciya ahayn ma noqonaayo ijmaacii xujada ahaa ee daliilka ahaaya in la raaco ay ahayd noqon maayo mashaayikhdu waxay tilmaamayaan raximana allah wa iyaahum ijmaac erayga la yidhaahdaa wuxuu leeyahay macno lugawi ah iyo macno isilaaxi ah macnaha lugawigii waa laba waa inoo soo sheegeen waa alitifaaq iyo alcasmu macnaha isilaaxigii wuxuu ansab u yahay macnaha hore oo itifaaqa ah oo xagga qoraalka kitaabka markaysaga inoo horeeya macnaha isilaaxigee lagu heshiiyey in ijmaac la yidhaahdo waxa weeyaan itifaaqu jamiici alculamaaءi اlmujtahidiina min ummati muxamadi salى اllahu alayh waslama bacda wafaatihi fi casri min alcusuuri calى amri diiniyi waa tacriif isilaaxi ah labada tacriifii horena waa laba tacriifo lugawi ah tacriifka isilaaxigii wuxuu yahay ijmaac isilaaxan waxaa la yidhaahdaa culammada mujtahidiinta inay iswaafaqaan dhammaantood culamada mujtahidiinta ahoo ummaddii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ka mida bimacnaa ummatulijaaba ka midoo muslimiinta ka mida geeridii nebiga sala allahu alayh wasalam dabadeed ay iswaafaqaan wakhti wakhtiyada ka mida gudaheeda ay isku waafaqaan arin diiniya ay isku waafaqaan waa jinsi iyo fasallo ka dambeeya jinsigu waa itifaaq yashmalu lmucarafa wa hayrahu la tacriifyaha oo kala qeexaya ah iyo mid kaloo aan la tacriifinayn mid walba waa camimayaayo mid waliba waa soo gudagelaya ayu itifaaq baa soo gelaya marka itifaaqu la yidhaahdo jamiici alculamaai almujtahidiina markii la yidhaahdo qaydkaa waxa ku baxay ciddii aan culamo ahayn oo dadkii caamada ah waa baxeen oo ma soo gudagelayaan caamada ciddii la xukum ahayna waa baxays mutacalimiintii waxay gudagelayaan fii xukmi alcaami alqaasiru fii fannin kaalcaami fiih waxaa baxaya culammadii majaaziyiinta ah baa baxaya ila ereyga culamaa waxay leedahay majaaz iyo xaqiiqay leedahay muqalidada markaysagaa shareecada markaa dee nowcan ma aqoon wax uga leh laakiin darajatul-ijtihaad aan gaadhin culamaa haddii lagu ilaaqo waxaa loogu magacaabaya majaazan laa xaqiiqatan majaaz ahaan baa loogu magacaabayaa xaqiiq ahaan loogu magacaabi maayo culamaa xaqiiqo ah waxa ah culamaa bilkitaabi wasunna ciddii kitaabka iyo sunnada culamo ku ah oo masaa-isha ka ijtihaadi karta ciddaasa xaqiiqatan culamo ah laakiin ciddii muqallidada ahayd ee culamo qallidanaysay oo kutubta furuucda iyo markaysagaa u aqoonta lahaa madhab heblaayu ama sheekh hebel ama imaam hebel ayuu aqwaashiisiiyo ijtihaadaadkiisa u aqoon leeyey calim haddii lagu ilaaqo majaazan baa loogu ilaaqa laakiin xaqiiqatan wuxuu caalim ku dhacayaa kaa marka ahlulijtihaadka abuu ku dhacaya marka ciddii aan culamo ahayn ee ama caamo ah ama aqoontay markaa leeyihiin ay kooban tahay oo darajatul ijtihaad aan gaadhin walow cilmiba ha yeeshaane waxay ku baxeen jamiicu alculamaai almujtahidiin alculamaai almujtahidiin ay ku baxeen oo culamo mujtahidiina maha jamiic markii la yidhina waxa baxay haddaynay dhammaantood iswaafaqin badankaa mas'ale ku tegey daa'ifana waa khilaafta waxaa la odhanayaa jumhuurkaas sidaa qaba ee culamada ku ijmaacay la odhan maayo yacni jumhuurkuna xujo maaha qowlkoodu ruuxu markuu daliil waayo ama daliilku u caddaan waayo madhabka jumhuurku ku tageen waa isti'naasi karaa waa weheshan karaa oo inuu fardi qallito iyo inuu markaa jumhuurka qallito labada waxa sii fiican inuu markaa waxawa jumhuurka qallito oo ile isagu markaa daliil garan maayee yacni markaa jamaacadiiyo dadka badani siday ku tageen ijtihaad ahaan dee inay madinada sawaabka uga dhowaansho badan tahay ama uga awlaysan tahay haaliban sida badan ayaa la garanaya markaa sidaas aawadeed yacni jumhuurku hadday mas'ale isku waafaqaan ee culammada dhammaantood ayna isku waafaqin ijmaac noqon mayso ijmaac ma noqonayso bacdi baa waxay yidhaahdeen marka laga hadlaayo ijmaaca waa inay caamaduna waafaqdaa caamaduna waa inay waafaqda waxay laakiin jumhuurku kaga jawaabeen culammada badankoodu waxay kaga jawaabeen masaa-isha sharciga ah caamadu ra'yi kuma leh culammada inay atbaac u noqdaan baa saaran fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun laakiin iyagu inay ra'yi ka dhiibtaan oo ay markaa culammadii khilaafaan dee mid u bannaan maaha waajibkoodu wuxuu yahay inay culammada weydiiyaan culammadu markay uga jawaabaanna waa inay culammada raacaan laakiin in la yidhaahdo yacni markaa ra'yigaasay ku tageen caamadiina ku tagtay culammadiina sida kaley ku tagtay dee wax markaa saxa ma noqonayo wax saxa ma noqonayo ka waran fununta qaarkood hadduu cilmi u leeyahay darajatul ijtihaad ma gaadhin ha yeeshe fanniyada qaarkood buu cilmi u leeyihi hadalkiisa ma la ictibaarinaya wax ma laga soo qaadayo sida usuul fiqiguu yaqaanaa sida culuumta carabiyada ayuu caalim ku yahay shuruuddii kale ijtihaadku ma dhammaystira taas yada bacdi baa waxay yidhaahdeen ninkaa usuuliga isagu cilmul-usuulka yaqaanaa waa fanniga ee ugu habboonaanshaha badan ijtihaadka maadaama usuul fiqhigu uu yahay fanniga ugu haboonaanshaha badan ijtihaadka uu yahay isaga ra'yigiisa waa in la ictibaariya ya oo khilaafkiisa khilaaf laga dhigaa wifaaqiisana la ictibaariya markuu waafaqo laakiin jamaahiirtu culammadu waxay yidhahdeen maya ra'yigoodana saxa bacdi kale waxay yidhaahdeen culumta carabiyadoo kale hadduu ku yahay marka caalim isaga waxa weeye ra'yigiisa haddii masaladu carabiya ay ku tacalluqdo oo mas'alada xukunkeeda laysku waafaqayaa carabiyay nowcan maa markaysagaa ku tacalluqdaa taasoo kale ra'yigiisa hala ictibaariye yidhahdeen ra'yigiisa hala ictibaariye yidhahdeen weliba culumtuna way isku xidhxidhan tahayoo ruuxu hadduu markaysagaa fanni aqoon fiican u leeyahay fanniyada kale qudhooda waxbaa uga baxaya waata qiso markaa laga soo naqliyo kisaa-i iyo abu yuusuf inay dhex martay wakti horeynu soo naqlin aan filaya laakiin calaa kulli xaal sida saxiixii waxay tahay ciddii culammada mujtahidiinta aan ahayn ama fanni funuunta ka mida caalim ha ku ahaado ama yaanu ku ahaane yacni wifaaqooda iyo khilaafkooda midna la ictibaarin maayo oo waxba laga soo qaadi maayo marka jamiicu alculamaai almujtahidiina alculamaai almujtahidiina qeydkaa waxaa ku baxay waxbaa ku baxaya jamiicna qeydkaa labaadna waxbaa ku baxay mudaafkii iyo mudaafu ileyhigii baa labada mid walba wax ku baxayaan qeydka min ummati muxamadin sala allahu alayh wasalam qeydkaasna waxa kale oo ku baxaya ummadihii kale ummatu muxamed aan ahayn waayo ummatu muxamed baa la ballan qaaday inaanay baatil isku waafaqayn laakiin ummadihii kale lama ballan qaadin inay baatil aynay isku waafaqayn lama ballan qaadin mar haddaan ummadaha kale loo ballan qaadin ijmaaca ummadaha kale ummad ka mida ay iswaafaqaan oo wax isku ijmaacaan mid wax laga soo qaadaya maha bacda wafaatihi qeydka ah waxaa ku baxaya wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam oo ijmaaca muctabarkii wakhtigii nebiga ma dhici karo ijmaaca muctabarkii wuxuu xasilayaa nebigu sala allahu alayh wasalam markuu geeriyooday dabadeed buu xasilayaa oo dhacaya waayo wakhtiga hore dee ijmaacii wax lagaga maarmaa meesha yaallay oo waa wakhtigii waxi uu soo degaayey nebigina sala allahu alayh wasalam waa noolaa hadalkiisa iyo taqriirkiisa wa xuju ah في casrin min alcusuur waxaa lagu tilmaamayaa wakhtiga saxaabadoo keliya inaanu ku gaar ahayn yacni ijmaaca muctabarka ah ee wakhtigu dhacaaba inuu ijmaacaasi muctabar noqonayo taas waa u tegi doonaa calaa amrin diiniyin qeydka ah ku baxaya arrin dunyawiya hadday isku waafaqaan ama arrin caqliya ay isku waafaqaan ama caadi ah ijmaaca xujada in la raaco ay waajib ka noqonayso ama ay daliil ka noqonayso waa in arrin diiniya la ysku waafaqaa eedan arrin diiniya la ysku waafaqin walow kuwa iswaafaqaya culamadii mujtahidiintaba ha ahaadaane ma noqonaayo ijmaac muctabara noqon maayo amsilatun lilijmaac tani waa tusaalayaal ijmaaca u sugnaaday taqadama fii baxsi alkhaasi wagayrihi waxaa ku soo hormaray khaaska baxsigii la baxsinaayey wagayrihi baabka khaaska baaba baana ahayn baxsigooda waxaa ku soo hormaray amhilaة lilijmaac tusaalayaal ijmaaca u sugnaaday wailayka qaado waa ismu ficil amar jumlata min almasaa'ili اlmujmaci calayha jumlo ka mid ah masaa-isha lagu ijmaacsan yaho la isku waafaqsan yahi naqalnaaha waxaanu ka soo rara oo ka soo naqlinnay min kitaabi maraatib اlijmaac kitaabka maraatibulijmac la yidhaahdo libni xasmin raximahu اllah ibnu xasmin usugnaaday ikhtarnaaha waxaanu doorannay masaa-ishan min abwaabin mutacadidatin baabab yacni markaa mutacadid oo cadad u saaxiiba bimacnaa badan ayaanu ka soo dooranno kala duwan markaa laba iyo toban mas'ale ayay tusaaleeyeen oo abwaab badan oo cibaadaad iyo mucaamalaad bale laga soo xulay ama laga soo qaatay kow itafaquu calى ana lilmuctadati min طalaaqin rajciyin alsukna wاnnafaqa waaxid itafaquu waxay isku waafaqeen calى ana lilmuctadati gabadhii markaa ciddo tirsanaysay inay u sugnaatay min talaaqin rajciyin talaaq rajciya oo la raajacsan karo ka ciddo tirsanaysay assuknaa yacni degenaansho guri ay deganaato inay u sugnaaday oo ay mutaysanayso wanafaqata masruufna inay mutaysanayso talaaqu hadduu rajci yahay gabadhuna ay tahay mid ciddo tirsanaysaa dalaaq rajciyana ka ciddo tirsanaysa waxaa u waajibay oo culammadu isku waafaqeen inay laba shay yeelanayso guri in la dejiyo waa yeelanaysaa ninkay ku yeelanaysa intaa ay ciddada ku jirto inuu guri dejiyo way ku leedahay waxay kaloo ku leedahay masruufna waa ku leedahay athani itafaquu waxay isku waafaqeen calaa ana alwaط'a in galmadu yufsidu lictikaafa inay fasahaadinayso ictikaafka taasina waa ijmaac culamadaa isku waafaqay athaalisu arrinka saddexaad itafaquu waxay isku waafaqeen cala ana ficla alkabaa'iri in kabaa'irta samaynta la samaynayo walmujaaharata biasakhaa'iri iyo sakhaa'irta jahrista lala jahraayo oo bimacnaa la muujisanayo si caddaana loo samaynayo jarxun turaddu bihi shahaada inay tahay wax ruuxa lagu durayo oo shahaadada lagu celinayo markhaatiga oo aan lagu aqbalay oo haddii qofkii kabaa'ir uu ku dhaco waanu ka toobadkeenin ama sakaa'irta aanu la xishoon ee muujisanayo dadka hortooda uu ka sheegayo markaa sakaa'irtii uu sameeyey ama hortoodaba uu ka samaynayo inay tahay wax ruuxa yacni markaa dhaawacaya cadaaladdiisa oo lagu celinayo markhaatigiisa oo aan la aqbalayn markhaatigiisa waayo ruuxa markhaati kacaya waxaa u shardi ah inuu yahay mardi ruux laga raali yahay ama cadli inuu yahay dee markana cadaaladdii waa ka baxay araabicu itafaquu waxay isku waafaqeen cala annahu laa yarisu maca alummi jaddatun waxay isku waafaqeen culammadu cala annahu laa yarisu inaanu dha inaanu dhaxlaynin maca alummi hooyada la jirkeeda jaddatun ayeeyo inaynay dhaxlayn iyadoo hooye joogto yacni ayeeyo waxba lama dhaxlayso waxaa laga tilmaamayaa waa hooyo wax dhaxlaysa hooyo wax dhaxlaysa hadday joogto ayeeyo waxba lama dhaxlayso waa itifaaq alkhaamisu masalada shanaad itafaquu waxay isku waafaqeen cala ana alwasiyata liwaarisin laa tajuusu in dardaaranka liwaarisin mid wax dhexlaayo loo dardaarmaa laa tajuusu inaynay bannaanayn taana waa isku waafaqeen asaadisu arrinka lixaad itafaquu waxay isku waafaqeen calaa annahu laa qawada cala alqaatili khaطa'an inaan qisaasi saarayn kii markaa kama wax u dilay barheer waxba uma dilin dilku kama buu u dhacay khaa ayuu u dhacay qisaasi inaynay saaraynoo qofkaa uu khata'an ama kamaa u dilay inaan loo dilayno loo qisaasayna loo qisaasaynna waa la ysku waafaqay asaabicu itafaquu waxay isku waafaqeen calى ana almuطallaqata tii la furay طalaaqan rajciyan طalaaq rajciya la furay طalaaq la raajacsan karo yarisuhaa inuu dhaxlaayo azawju ninku uu dhaxlaayo wa tarisuhu iyaduna ay dhaxlayso oo midkood hadduu dhinto kii kale inuu dhaxalka isu soo taagayo dhaxlaayo maadaamat fi lciddati intay gabadhu ciddada ku sugnayd muddata dawaamiha fi lcidda muddaday ciddada markaa ku dhex sugnayd oo daa'imsanayd haddii markaa midkood dhinto kii kale dhaxalkii waa isu soo taagaya waa dhaxlaya taana waa laysku waafaqay waa talaaqu hadduu rajci yahay gabadhiina ciddada ay ku jirto midkood uu dhinto yacni kii kale waxbu ka dhaxlaya athaaminu masalada sideedaad itafaquu waxay isku waafaqeen itafaquu waxay isku waafaqeen calaa ana safara almar'ati in gabadhu safarkay safarto fii maa ubiixa laha kii loo baneeyey gudaheeda ay ku safarto maca zawji nin la jirkeedna ay safarto ninkii qabay la jirkeeda ay safarto aw dii maxramin ama mid maxram u saaxiiba yacni la jirkeeda ay safarto safarkaasina wuu ahaa safar mubaax u ah mubaaxun inuu bannaan yahay safarkaas labadaa qayd hadday markaa la socdaan labadaa qayd mid ahaan hadday la socdaan safarkay gabadhu safarto oo safaru macsiyo aan ahayne mid loo baneeyey gudaheed ay ku safrayso waa qayd maca zawjin aw dii maxramin labadaa dambe mid ahaantoodna ay la safarto oo marka ay safrayso maxram uu weheliyey nimaan sharcan geeyaan u ahayni ee maxaarimteeda ka mid a ah. walaalkeed ama inankeeda ama aabbaheed ama adeerkeed ruma ama abtigeed ruma iyo kuwa la midka ama ninkii qabayba markaa la jirkeeda ala eh, jirkiisa ay la safarto safarkaasi inuu u bannaan yahay waa la isku waafaqay haddii laakiin zawj dii maxram aanu la soconin labadaa midnaba culamadu waa isku khilaafeen ma safri kartaa mise ma safri karto hadda ijmaacnimada masaa-isha markaa yani eh, qadarka la isku khilaafay taxqiiqa keebaa raajixa markaa muraadkeennu maaha laakiin amsile iyo tusaalayaal inaynu ka qaadanno itifaaqyada iyo ijmaaciyada ay culammadu soo rareen muraadku waa taas ataasic itafaquu waxay isku waafaqeen cala ana dabxa alancaami in nicmoolayda ama xoolaha in la gowracaa fi lxarami xaramka gudihiisa lagu gowracaa walilmuxrimi xalaalun inay xalaal tahay xaramka in lagu gowraco muxrimkana ay xalaal u tao u banaanta taana waa la isku waafaqay ancaamtuna waa adhig iyo geel iyo lo-da taasaa ancaam la yidhahda in xaramka lagu qalo cidda qalaysaana ay muxrim tahay xalaal inay tahay baa laysku waafaqsan yihi alcaashir itafaquu waxay isku waafaqeen calaa annahu laysa fi lqur'aani akharu min khamsa casharata sajda inaynay qur'aanka ku sugnayn wax ka badan shan iyo toban sujuudood oo sujuudu tilaawe ahi wax ka badan inayn qur-aanka ku sugnayn culammadu waa isku waafaqeen laakiin ma ka yar yihiin shan iyo tobanka mise shan iyo toban bay yihiin way isku khilaafeen laakiin wax ka badan inay ku sugnayn shan iyo toban oo sujuudu tilaawo ahi waa la isku waafaqsan yahi intaa wax ka badan inay ku sugnayn alxaadi cashar itafaquu in gabadhii caadada qabtay taqdii ay qallaynayso maa aftarat fii xaydiha yacni muddaday afurtay caadadeeda gudaheeda ay ku afurtay inay qallaynayso oo gabadha soonku waa ka jabayaa haddii ay xayddo soon uma guntanaanayo dhiiggaa caadada markay hesho haddaba maalmahaas caadada ay ku dhaaftay soonkii ku dhaafay inay qallaynayso waa la isku waafaqsan yahay waa itifaaq aلthani cashar itafaquu waxay isku waafaqeen calى annahu laa yasuumu axadu can insaani xayin inaan ruux ka soomaynin ruux kale oo nool inaanu ka soomayn way isku waafaqeen oo iyaduna waa ijmaac kutubaha ijmaaca laga qoray waa badan yihiin kutubo badan baa laga qoray waxaa ka mida a kitaabka maraatib اlijmac libni xasmin ayaa ka mid a maktabat mutaalaca waa yaala kutubo kale waa laga qoray oo waxaa ka mid a ah ijmaaca ibnu mundir baa ka mid a ah. yacni kutubaha kale laga alifay marka amsilo badan baa ijmaaca loo tusaaleeyaa laba iyo toban misaal bay mashaayikhdu inoo soo arooriyeen badibana waxay ku soo arooriyeen lafdigii ay ugu qorayd kitaabka wakhtiyada qaarkoodna waxay ku soo arooriyeen yacni macnaha sida lafdiga ittafaquu in ajmacuu uu sheikhu yidhi oo kale oo dabeedno itafaquu ay ku bedeleen sida laba misaale labada misaale dambe oo kale oo wuxuu odhanayaa ibnu xasmi waajmacuu calى ana alxaa'ida taqdii ma aftarat fii xaydiha waajmacuu calى anahu laa yasuumu axadu can insaani xayin lakin ajmacuu iyo itafaquu waa bimacna wakhtiyada qaarkoodna in yar bay ka tageen oo mas'alo kale markaa faa'iideynaysa sida misaalka sagaalaad oo kale itafaquu calى ana dabxa alancaami waاddajaaji fi اlxarami walilmuxrimi xalaalu markaasay waddajaaji mashaayikhdu ka tageen waayo misaal kale iska noqonaysaa waddajaaji marka khulaasadu waxay tahay masaa-ishani waa tusaalayaal ijmaca loo tusaaliyey bacdi ka mida oo itifaaqeeda la ictiraaday waa ku jirtaa laakiin waa yar tahay itifaaqa waxaa la ictiraaday oo kale misaalka ugu dambeeya oo daa'ifo yar oo aan badnayn baa waxay banneeyeen ruuxii noolaa markaanu soonka awoodi karaynin oo uu caajis ka yahay in laga soomi karo waa qowl shaad ah cid badanna kuma tegin ha yeeshee culamada qaarkoodu waxay yidhaahdeen qowlu shaada ha ahaadee daliilkana ha khilaafsanaadee ijmaacnimadii bay baajinaysaa oo masaladu ijmaacun baynay ahayn saxiixu inay saa tahay garanna min xaysu daliil culamada badankoodu inay ku tageenna garanna laakiin ijmaac shuruuddii ijmaacu ku dhammaystiran tahay ma aha bay yidhahdeen yani saas yada abay ka cabireen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk